بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى uma asalaatu bacdu wasalaamu calaa nabiyin diinuhu lislaamu muxamedin khaatami rusli rabbihi wa aalihi min bacdihi wa saxbihi wa nas'alu allaha lana licaana fima tawakhayna min alibaana bismi illaahi araxmaan araxiim awalu maa kii ka ugu horeeya oo nastaftixu aanu ku furfuranayno almaqaala hadalka iyo qowlka aanu ku furfuranayno bidikri xamdi rabbinaa rabbiga iyo xamdigiisa sheegiddeeda ayuu ahaaday tacaalaa sarreeye falxamdu mahadi lilaahi alle ayay u sugnaatay calaa maa ancamo nimcaynta darteed bayna ugu sugnaatay xamdan xamdi baan ilaahay ku xamdiyayaa xamdiga oo bihi bisababihi isaga sababtiisa yajlu uu kaga faydo canilqalbi qalbiga alcama in dhali'ida uu kaga faydo sheekheennu wuxuu yidhi awalu maa nastaftixu lmaqaala bidikri xamdi rabbina tacaala waa kitaabka raxbiyada ah beydkii ugu horreeyey ayuu ka dhigay xamdiga iyo ilaahay in loo mahadnaqo subxaanahu wa tacaala sheekha khayr allaha siiye waa la waafajiyey oo saxdii ayuu waafaqay maadaamuu bisinka ka daayey inuu nadmi iyo gabay ku tiriyo bisinka in nadmi laga dhigo culimadu ma ogola aad baa looga hadlay shaaibigana waa lagu qabsaday markuu yihi bada'tu bibismi illaahi fi nadmi awala tabaaraka raxmaana raxiima mawilan bisinka markuu nadmi ka dhigay in bisinka nadmiga laga daayo ayaa la ysla ogolaa kolkaa bisinkii nadmigii wuu ka daayey wuxuu yihi awalu maa awalu maa shayka u horeeya oo nastaftixu anu ku furfuranayno almaqaala hadalka anu ku furfuranayno bidikri xamdi rabbina rabbiga iyo mahadiisa sheegideeda ayuu ku sugnaaday tacaala sarreeye ereyga nastaftixu ficilkaasi waa istaftaxa waa istafcala weeye dalab ayuu keeni jiray oo nastaftixu furasha dalab buu noqon jiray hadda dalabkii looma jeedee waxaa la yidhi gabayga unbuu nastaftixu u yidhiye naftatixu buu ujeedaa naftatixu sharaxa haddaad eegtiin nastaftixu markuu sharaxu qabanayo wuxuu odhanayaa naftatixu naftatixu wuxuu uu uleeyahay uu nastaftixidii uga leexday dalabkiibuu kuleeyahay meesha dalab ma yaal naftatixu awal maa naftatixu lmaqaal waxaanu hadalka ku furfurano ka ugu horeeyaa weeyi iftitaaxu hadal kalaam hadalka wax lagu furfurto waxa ugu horeeyaa bidikri xamdi rabbina tacaala haddaba culima waxaa jira sheekhu markuu naftat naftatixu markaynu dha ama nastaftixu nabtadiu baa kaga habboonaaye talow muxuu sheekhu nabtadiu uga baydhay nabtadiu inuu yidha maxaa kalifay inuu nabtadiu ka baydho uu nastaftixu muxuu ugu leexday nabtadiu wuxuu uga baydhay uu naftatixu u yidhi tafaaul weeyi wuxuu sheekhu meesha tafaaul iyo fa'li inooga samaynayaa ilaahay inuu fahanka inoo furo ama kitaabka inuu inoo furo waa rajayin ayuu iftitaax sheekhu u qaatay iftitaaxa haddaba tafaaulka waxaa loo tafaaulanayaa ilaahay inuu cilmigan u furaa waa qof kastaoo akhriyaya qaari'a oo akhriyaya ama qof kastoo dhiganaya ama qof kastoo maxaanku idhaahda inuu ilaahay u fudaydiyo wax ka fahan isleh ayay ku dhacaysaa kaasuu kolkaa nastaftixu u yidhi awalu maa kiika ugu horeeya nastaftixu aanu ku furfuranayno almaqaala hadalka ereyga almaqaala waa masder miimiya qaala marka la yidhaha qaala wuu yidhi masderka aan miimiga ahayn qowlan buu ahaa kamiimiga ana maqaalan baa la odhan jiray waa masder miimiya almaqaal hadda meeshii laga hadlayey ma aha oo daraf makaan ma aha xilliga la hadlana ma aha oo daraf zamaan ma aha waa hadalka laftiisii oo almaqaala waa hadalkii weey bidikri xamdi rabbina rabbiga iyo xamdigiisa sheegideedii ayuu ku sugnaaday waa inaan rabbigeen u mahadnaqnaa oo alxamdu lilaah aynu nidhaahnaa tacaala sareeye waxaan hadalka ugu horreysiini buu yidhi ilaahay mahadnaqiisa saad waad aragtaa beytkaa macnihiisu waxa weeye waxaan hadalka ku furfuranayaa ilaahay mahadnaqiisa ilaahay baan u mahadnaqaya beytkan dambana beytka hore wixii laga fahmay buu si saraaxatan inoogu sheegay oo lama odhan karo bidikri xamdi rabbina tacaala intaasi mahadnaq bay sideeda u tahay dee alxamdu lilahba ma hadalka waxaan ku furfuranayaa mahadnaqa rabi buu yihi mahadnaqii beytka toos ugu caddeeyey wuxuu ihi falxamdu mahadi lilaahi alle ayay usugnaatay mahad horta ilaahay unbaa iskaleh xamdigu tacriif buu lahaan jiray luqaad iyo tacriif buu ahaan jiray sidaynu ognahay sharciyeed aqsaam buu lahaan jiray arkaan buu lahaan jiray waxba dhinacaa ku baydhi mayno waayo dee silsilo dheer baa inoo soo socotay oon in badan ku baydhnay oo kutubteennii hore ardayga la socdaa wuu iska garanayaa tacriifkiisii iyo xataa kii walaalka akha la ahaa saaxiibka oo shukriya iyo wax badan buu garanaya falxamdu mahadi lilaahi allah bay usugnaatay ilaahay unbay mahadi usugnaatay calaama ancama ayay ugu sugnaatay nimcaynta darteed ayay ugu sugnaatay uu noo nimceeyey calaadani waa xaraf jaar tacliil bay faa'iideyneysaa sidii laamka oo kale laam bay la macno tahay maadan ka dambaysaa waa xaraf masderiye ah ancamo ayaa masder laga dhalaalinayaa wuxuu noqonayaa faalxamdu lilaah ilaahay baa mahad leh cala alincaami nimcaynta darteed buuna ku leeyahay cala alincaami calaadaasina waa aayaddii oo kale wdkuruuhu kamaa hadaakum calaa maa hadaakum baan doonaya calaa maa hadaakum ti oo kale waa lijli hidaaya ama lijli incaam calaadani waa bimacnaa laam laamkii tacliilka faaiideynayey falxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay calaa maa ancama nimcaynta darteed bayna ugu sugnaatay xamdan xamdi baan ilaahay ku mahadin xamdiga oo bihi bisababihi isaga sababtiisa yajlu uu kaga faydo cani lqalbi qalbiga alcama indhali'ida qalbigan madowga ku jira ee indhaha xalaasha iyo xaaraanta lagu kala arkayaba aan haynin qalbigan ilaahay inuu indho u sameeyo indhaha shareecada arka ilaahay qalbiga inuu u furo ayaan ma haddan ilaahay kaga filanayaa xamdiga waxaa la yidhaha marna waa mutlaq marna waa muqayad xamdigan sheekhu wuxuu ka dhigay muqayad oo wuxuu yidhi ilaahay waanu mahadnaqi xamdi qalbiga uu noogu ifiyuu noogu nuuriyo ile qalbigu indhuu leeyahay indhahan aynu wax ku aragna maahee kuwo xaqa iyo baadilka kala arka ayaa jira oo qofka kuwaasi hadday madoobaadaan siduu doonunbuu wax u dhigi siduu doonana wuu u hadli waa kuwa rabbi aayadda qur-aanka qur'aankaa ah ku tilmaamayo laa tacmal absaar walaakin tacmal quluubu latii fi suduur qalbigu indhuu leeyahay xalaasha iyo xaaraanta kala arka ama xumaha iyo wanaagga kala arka oo markaa waxa wanaagsanna uu qofku odhanayo waan garanaya inuu wanaagsan yahay waxa xunna uu odhanayo waan arkaya inuu xun yahay sheekhu laba jeer buu haddaba xamdiyey baynu odhan falxamdu lilah sideeda waa jumla ismiya xamdan masderkanina eeg xamdan masderkanina jumlo kale ayuu wakiil ka yahay baynu odhanaynaa laba jeer buu ilaahay ku mahadnaqay ama ilaahay uu u mahadnaqay subxaanahu wa tacaala falxamdu mahadi mahadoo dhani lilaahi ilaahay bay u sugnaatay jumhuurtu waxay yidhaahdeen alxamdu asha ku jirtaa waxa weeye istiqraaqiyo cinda aljumhuur oo xamdioo dhan ilaahay baa iskale weeye halka zamakshari wadaadkii muctasiliga ahaa uu leeyahay waa jinsiyo oo waa jinsiga xamdiga abaa loo jeedaa culimada qaarkoodna cahdiya bay ka dhigeen sida ibnu naxaas oo kale cahdiyaha nalooga looga bay leeyihiin asha saddexdaa ayaa ku jira lilaahi laamka ku jirana qolo milkiya yidhaahdeen ha laga dhigo qolona ikhtisaas ha laga dhigo qolona istixqaaq ha laga dhigo saddexda asha haddii saddexda laamka lagu dhufto imisaa soo baxaya saddex saddex lagu dhuftay sagaal qaybood ayaa soo baxaya falxamdu mahadi mahadoo dhani jumhuurtu siday qabaan falxamdu mahadoo dhani lilaahi ilaahay bay u sugnaatay mahadoo dhan ilaahay baa iska leh oo sawka dadka loo mahadnaqo ee ninka wanaag kuu sameeya aduu mahadnaqdo hadduu ilaahay uuni mahad leeyahay maxaa wuxuu ilaahay lahaa cid kale loo siinaya xaqiiq ahaan haddaad aragto qof la ammaanayo ama loo mahadnaqayo mahadnaqa ilaahay baa ayaa iskale oo loogu mahadnaqaya haddii nin aad la yaabto cilmi badan oo tidaa maasha allah waad cilmi badan tahay waad waad ammaantay xamdiguna waa nooc ammaanta kamida weeye waad ammaantay haddaba ammaantaa aada ammaantay eed waad cilmi badan tahay aad tidhi cilmi badni baad ku ammaantaye cilmiga badan ma isagaa samaystay yaa siiyey cilmiga badan allah baa siiyey dee muna ilaahay ku ammaantaa kulahayn ku mudnayn ilaahay baa ammaanta ku ammaanan cilmigan badan ilaahay baa ku ammaanan oo maal badan haddaad qof ku sheegto ilaahay baa ku ammaanan oo akhlaaq wanaagsan haddaad ku sheegto ilaahay baa ku ammaanan subxaanahu wa tacaala falxamdu mahadi ilaahay ayay u sugnaatay calaa maa kiibay ugu sugnaatay ancama uu ku nimce calaa maa ancama nimcaynta darteed bay ugu sugnaatay uu noo nimceeyey xamdan xamdi baan ilaahay ku xamdiyayaa xamdiga oo bisababihi isaga sababtiisa yajlu uu kaga faydo can ilqalbi qalbiga alcama indhali'ida uu kaga faydo aayadiibuu talmiixinayaa laa tacma absaar walaakin tacma alquluub alatii fi suduur fainahaa laa tacma absaaru walaakin tacma quluub latii fi suduur suura xaj xamdaladii markuu ka baxay ilaahay wixii ku tacaluqayay markuu ka baxay ayuu makhluuqa ka ugu mudan waxa ku tacaluqaya ayuu doonayaa inuu inoouu ka hadlo makhluuqana nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa ugu mudan qofku hadduu wax kuu sameeyo u mahadnaq buu abaalcelin u man sanaca ilayku macruufan fakaafiuuhu almukaafa'a baa laynaga rabaa markaa ma samayn karne wuxuun is isku day jazaaka allah khayrna ha ahaatee wuxuun isku day kolkaa nebi maxamed aynu isna salligii rasuulka sala allahu alayhi wasalam aynu eegno uma salaatu salaad bacdu intaa ka dambaysa wasalaamu iyo salaamiba calaa nebiyin nebi dushii ha ahaadaan nebiga oo diinuhu diinkiisuba alislaamu islaamnimo uu yahay wuxuu yidhi salli iyo salaan ka dambeeya xamdalada nebi dushii ha ahaadaan diintiisu ay islaam ahayd calaa nebiyin buu yidhi haddaba uma salaatu marka la eego ereyga uma ah ayuu meesha keenay si uu inoo tusiyo waxa khaaliqa ku tacalluqa iyo waxa makhluuqa ka u mudan ku tacaluqaa inay aada u kala hooseeyaan ayuu uma ma aada inay u kala dambeeyaan ayuu uma oo aadaabta ayuu ilaalinayaa sheekhu waad aragtaa uma salaatu asalaatu waa ismulmasder ficilkiisuna sallaa buu ahaa dhexda ka shidan sallaa dhexda ka shidan buu ahaa uma salaatu salaadi bacdu intaa kadib wasalaamu iyo salaami ereygan asalaamna salaada unbuu u munaasabeeyey oo ismulmasder ayuu ka dhigay ismulmasder wasalaamu salaami calaa nebiyi nebi dushii ha ahaadaan calaa nebiyin ereyga calaa'ihi waa balaaqo oo isticaana ku jirta oo wuxuu leeyahy salliga iyo salaantu sida ay u makansanayaan nebi maxamed sida shayga shayga la duldhigay uu wax u makansadoo kale ha u makansadaan waa daruur salli iyo salaanihii rasuulka ha ku horta weeyaan calaa buu sheekhu meesha keenay waad aragtaa calaa nebiyin nebiga nakiruu ka dhigay oo calaa nebiyin buu yidhi calaa nebiyin nebiga waxaa lagu tacriifiyaa insaanun waa insaan xorun xor ah dakarun oo lab ah oo min bani aadam ilmo bani aadam ka mid ah oo saliimun ka badbaaday can munafirin wax dadka ka eriya dabcan dabci ahaan uga eriya wa can danaa'ati abin iyo aabba akhlaaq xun aabba xuni nebiga ma dhalo aabba xun nin aabba xuni nebi ma noqdo kolkaa can danaa'ati abin buu ka ayuu ka sarreeyaa wa can khanaat wa can khanaa umin ummin iyo hooyo liidata hooyo liidataana nebi ma dhasho kolkaa aabba hooseeyo iyo hooyo liidataba nebi ma dhalaan kolkaa khana khanaada waxaa loo yaqaanaa inta badan waa waxyaabaha fuxshiga ah ee ama ha ahaada hooyo afxun oo waxay ku hadashaaba wax laga naxa ay tahay ama hooyo sideedaba u ficil xun ilaahay wuu ka badbaadiyaa nebiyada oo waa sulaala oo usro sharaf le buu ilaahay ka beeraa nebiyada usro sharaf leh ilan walbeledu dayibu yakhruju nabaatuhu ayuu ilaahay yidhi waladii khabua laa yakhruju ilaa nakidan kolkaa hadduu khabu yahay waad aragtaa xagga akhlaaqiyan baa la eegayaa markaa markaynu nidhaahno haddaba waa insaan xor ah oo dakar ah oo min bani aadam oo saliim can munafirin abcan saliim can munafirin abcan waxaa la diidayaa nebi baras leh ama nebi juudaam leh oo kalea la diidaya wax dadku ay yara diidaan oo dadku ay ka yaacaan oo kale ilaahay nebiyada kuma ridi jirin sidan kale way u xanuunsan jireenoo iyagaaba dee dadka ugu xumad badnaa laakiin wax munafir dabci ah ilaahay wuu ka badbaadin jiray hadaba calaa nebiyin waa nakiro talo ereygan xaggee laga keenay nebi ah qolo culimadu waxay idhaahdeen nabiin baa laga keenay min anabai nabai nabai oo waa nabiun oo waa faciil bimacnaa faacilo calaa nebiyin waa warame nabiin waa warame qolana waa loo warame ba yidhah faciil bimacnaa mafcuul faciilku marna mafcuul bu wakiil ka noqdaayo inagii laamiyaha ku maraynay markuu inalahaa markuu ina lahaa faciilku uu ka naaib noqonaya muxuu ina lahaa wma ataaka faciili fahwa qad cudila waa kii ina lahaa fahwa qad cudila bihi can اlaصl wاstagnow binaxwi najn faciilku inuu mafcuulka laga soo cadliyey uu ka wakiil noqonayo ayuu si toosa sheekhu inoogu sheegay halkaa haddaba nebiyun marka la macnaynayo qola min anabai baa laga keenay oo waa nebiyun warame qolana waxay idhaahdeen mey e waa faciilu bimacnaa mafcuul oo waa nebiyun oo nabiun ama nebiga warramo dhe ama nebiga loo warramo dhe kole waxay dhahan nebiga waxaa laga keenayba mina nubuwa baa laga keenay mina nubuwa nubuwaduna waa nabayanbu oo waa rifcada nebiyu waa faciil bimacnaa faacilo cala nebiy kii kor u qaadayay inta raacda ee rumaysa qolona waxay dhahdeen meye cala nebiyinkii isaga kor loo qaaday oo faciil bimacnaa mafcuul afar macno ayaa ereyga nebi ihi ayuu leeyahay marka aan doonayno nebi macniintiisa afar macno ayaa inoogu soo arooraya oo macnaha nebi uu yeelanayo ama calaa nebiyin aynu nidhaahna ka dadka kor u qaada ama calaa nebiyin aynu nidhaahna ka isaga kor loo qaaday ama calaa nebiyin aynu nidhaahna ka warrame ummadda u warrame xagga alla uga warrama ama calaa nebiyin aynu nidhaahna ka loo warrame xagga rabbi looga warramo afartaa macno calaa nebiyin waa nebi dushii ha ahaato nebigaas nakiru ka dhigay laakiin tilmaam buu ku tilmaamay aan la garan waayeynin nebiga oo diinuhu diinkiisu alislaamu islaam uu yahay nebiga diinkiisuba uu islaamka yahay nebigaa dushiisa ha ahaatay buu waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummadihii hore talow muslimiin miyaa la odhan jiray mise muslimiin lama odhan jirin ummadii hore waa masala khilaafiya ahlu xadiidku way isku hayaan ibnu salaax iyo culimada ahlu xadiidku way isku hayaan nebiyadii hore ummadahoogii in muslimiin la odhan jiray iyo in ummadeennan un muslimiin la odhanayo nebiyada iyaga muslimiin waa la odhan jiray nebiga laftiisa muslim waa la odhan jiray oo nebi ibraahim ilaahay markuu ka warramayey maxaa la yidhi maa kaana ibraahiimu yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kaana xaniifan musliman nebiga muslim waa lagu tilmaamay laakiin ummadiisa in muslimiin la odhan jiray iyo inaan la odhan jirin waa laysku qabtay oo dee inaga nebi horaa laynoogu sii bixiyeyoo suuratulxaj dhammaadkeega waa kii laynalahaa marka nebi ibraahim laga hadlayey maxaa layna wasamaakum almuslimiin waa muslimiin buu idinku magacaabay huwa aladii samaakum lmuslimiin muslimiintu kolkaa waa inaga umadeenin uma salaatu salaad bacdu intaa ka dambaysa wasalaamu iyo salaani calaa nebiyi nebi dushii ha ahaado nebiga oo diinuhu diinkiisuba alislaamu islaamnimo uu yahay muxamedin nebi muxamedin muxamed ahaa waa nebi muxamed waa nebigeennii waa kii aadka loo mahadiyey khaatami rusli rabbihi rabbigii rusushiisa oo dhan kii lagu khatimee lagu soo gebagabeeyey ahaa rusushii ilaahay oo dhanna nebigan ayaa lagu soo khatimay oo lagu gebagabeeyey ilaahay baa inagu yidhi suurat laxzaab aayadda lix iyo kontonaad yaa ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliimaa war kuwa muminiintow ku saliya oo salaama baa laynidhi waa amar idil rasuulkuna wuxuu inoo cadeeyey man sallaa calaya muxuu ahan xadiidkii muxuu ahaa sala allahu biha cashra maraat xadiid macnihiisu yahay qofka mar qura igu saliya ilaahay baa isna toban jeer uga dhigaya waa loo laalaabaya haddaba markuu sheekhu leeyahay ama uu sheekhu ina yidhi khaatami rusli rabbihi aayaddii suurat laxzaab aayadda afartanaad buu talmiixinayaa maa kaana muxamedun abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuula allahi wa khaatama annabiyiin maa kaana muxamedun muxamed ma aha maa kaana muxamedun muxamed ma aha abaa axadin axad aabbihii oo min rijaalikum raggiinna ah walaakin rasuulallaahi weeye wa khaatama annabiyiin waynu aragnaan rasuulku inuu khaatamu yahay ilaahay baa inoo cadeeyey oo inoo sheegay nebi ka dambaynayaana inuuna jirin ilaahay baa inoo sheego nebiyada lagu soo khatimay khaatami rusli rabbihi buu yidhi markaa sheekhu khaatami rusli rabbihi waxaa laga yaabaa arday inuu yidhaa aayaddu waxay sheegtay khaatami nebiyiin inuu yahay beydkan gabayguna wuxuu sheegay khaatimu rusul inuu yahay halkaasi mayna isyar khilaafsamayn oo rusushuu khatimay buu gabaygu leeyahay aayadduna nebiyada ayuu khatimay ayay leedahay khulaaf badani uma dhaxeeyo oo waxaa la yidhaahdaa rasuul oo dhani waa nebi laakiin nebi oo dhani rasuul ma aha ay kala guda ballaadhan yihiin nebigu waa insaanka sharciga loo waxyoodo ama isaguni ha ku camal falo naftiisanuun ha la amro oo dadka gaadhsii yaan la odhanin ee dadba ha loo waxyoodoon ama dadka gaadhsii ha la yidhaahdo haddii haddaba dadka inta loo waxyoodo la amro inuu dadka diinta gaadhsiiyo waa rasuul haddii inta loo waxyoodo aan la amrin inuu dadka wax gaadhsiiyana waa nebi uun kolkaa rasuul oo dhani waa nebi laakiin nebi oo dhani maxay maaha baynu odhanaynaa marka rasuul maaha aayaddu kol hadday caddaysay khaatami nebiyiin inuu yahay rasuul oo dhanina uu nebi ahaa miyayna iska caddayn inuu khaatami rusulna yahay khaatami rusulna inuu yahay ogaan buu sheekhu kolkaa uga baydhayo khaatami rusul waa mafhuumka aayaddu ay tooska u caddaynaysa wey laga qaadanayo ilan maalan haddii eh, anigu aan nin noqdo anigu haddaan nin noqdo inaan dad ahay ka waran markaa eh, haddaad tidhaahda maxamed waa nin ninka kale yidhaha maxamed waa dad ka waran ma waxaad odhanaysaa halkeed ka heshay haddii laysla wada garanayo inaan nin ahay inaan dad ahayna min baabi owla ahayn waa min baabi owla inaan dad ahayna haddaba kol haddii uu khaatami nebiyiinba ilaahay ku tilmaamay rasuul oo uu nebi ahaa khaatami rusul yahayna waa iska caddahay waa min baabi owla uma salaatu salaad bacdu intaa ka dambaysa wasalaamu iyo salaami calaa nebiyi nebi dushii ha ahaato nebiga oo diinuhu diinkiisu alislaamu islaamnimo uu yahay muxamedin muxamed ahaa khaatami rusli rabbihi rabbigii rusushiisa oo dhan lagu soo khatimay wa aalihi nebiga aalkiisiina dushooda ha ahaato min bacdihi isaga debadii iyo wa saxbihi asxaabtiisiiba kuwaana waynu iyagana u ducaynaynaayo aalka dee waa la isku qaqabsan jiraye maqaamu ducaha waxaa la yidhaha kullu mu'minin wa mu'mina ha la yidhaahdo maqaamu manci zakaadna banuu haashim iyo banuu cabdilmualib ha la yidhaahdo wa saxbihi jamcu saaxibin bay ragga qaarkood ka dhigeen saxaabiguna waa man ijtamaca nebiya mu'minan bihi bacda bicatihi ayaa la yidhaahdaa wa maata calaa daalika qolana wa calaa daalikadaasi ayay yidhaahdeen bal horta qeydkaa takhallulka aynu ka saarno aduu halkaa ayuu cashirkeenni inoogu joogi doonaa maanta insha allah wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam culimo insha allah sagaalka inuna cashirku inala dhaafin baynu rabnaa maadaama sagaalka inuna inala dhaafin rabno